alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin slى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى آlihi وsaxbihi أجmaعiin allahuma اnfacna ma calamtana وcalimna ma yanfacuna wزidna cilma qaala اimaam abu cabdillaahi mxamed bn ismaaciil bn ibrahim الbukhaarي raximah اllahu taعaalى baabu fadl الxarmi wqowlihi taعaalى inama umirtu an acbuda raba hadihi اlbaldaة اladii xaramaha walahu kulu shayءi waumirtu an akuuna min almuslimiin wuxuu ku saabsan yahay fadlulxarami xaramka fadliga uu leeyahay maqsuudka xaramka laga leeyahay waxaa weeye alxaramu lmaki baa loola jeedaa xaramka makaad ee ilaahay uu xarimay taxriimka xag alluu ka yimid subxaanaه wa tacaala nabiyullaahi ibraahim calayhi salaatu wasalaamna uu calaameeyey calaamooyinkii ilaahay uu tusay u sheegay xaramka asagaa fadliga uu leeyahay ka fadli badan yahay ardada inteeda kale iyo buldaanta iyo waddamada intooda kale iyo magaalooyinka oo dhan xaramka ayaa ka fadli badan arrintaasu ka hadlaya iyo wa qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa uu yidhi inamaa umirtu waxaad tidhahdaa waxaa lay amray an acbuda inaan caabudo rabba haadihi اlbalda magaaladan beldada waa ism min asmaa'i maka belda iyo maka iyo baka asmaada ay leedahay bay ka mid tahay <clears throat> beldadan iyo magaaladan maka rabbigii lahaa iyo xaramka rabbigii lahaa inaan caabudo aladii rabbigii xaramahaa xaramka ka dhigay marka waxaa la caabudaya waa maxay waa raba hadihi اlbalda raba hada اlbeyt oo kale wey falyacbuduu raba hada اlbeyt markaad arato kacbadoo la dawaafayo oo dadku ay dul wareegayaan oo ay taabanayaan oo ay isku dhejinayaan meelo qaar inuu qofku shaydaanka ugu sheekeeyo dhagax iyo axjaar iyo derbi baa lagu wareegayaayo shaydaanka marka qalbiga qofka wax geliyo inaan la caabudaynin xaramka iyo kacbada midnaba ee waxaa la caabudaya ay tahay rabba haadihi اlbalda baldadaa rabbigii lahaa baa la caabudaya rabba hada اlbeyt baa la caabudaya beytkaa rabbigii lahaa baa la caabudaya waxaana lagu caabudi awaamirtii uuna amray oo la qaato meeshuu yidhi mara ama ku wareega ama taabta ama sameeya samayntaasi amar allo la qaadanayo oo la fulinayaa cibaado ah wuxuu yidhi ka taga oo ka fogaadana ayadana in laga tago cibaado wey liajli daalika ba cumar aan arki doonaa isagoo leh xajarka leh laa taduru walaa tanfac xajar wasadka dadku ay saa isku noqonayaan dur iyo nafci midna ma lihid waxbana ma dhiri kartid waxbana ma anfici kartid keliya waxaan u samaynaynaa sidan rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam ou samaynayaan aragnay rasuulkuna calayhi salaam mubaliq can illaahi buu ahaa xag alle laga soo gaarhsiiyey iyo xag alle wax ka gaa isagana kasii gaarhsiinayay dadka wuxuu ilaahay soo gaarhsiiyey ee loo sheegay yaa balliq maa unzila ilayka la yidhi wixii laguu soo dejiyey dadka gaarhsii tanuu ku shaqaynaya rasuulka salى اllahu alayh waalih wasalam walahu ilaahay waxaa u ahaaday kulu shayin shay kasta wa umirtu an akuuna min almuslimiin muslimiinta inaan kamid ahaadaana lay amray saa dheh wajulistidlaalka aayaddan ayada ah loo daliishanayo fadlulxarami xaramka fadliga uu leeyahay musanifka uu u baabaystay waxaa weeye min jihati idaafati الrububiyati ilى اlbalda rububiyat اllahi subxaanaه wa tacaala waxaa loo idaafeeyey beldada wاlidaafaةu lلtashriifi wالtacdiim idaafadaasi ilaahay loo idaafeeyey beldadaasi alla loo idaafeeyey rabbi iyo rububiyadiisa waxay tusaysaa marka mucadam sharaf leh oo qiimo badan inay tahay xaramka inuu yahay maxaa ilahay baaba loo ilaafayey subxaanaه wa tacaala wa qowlihi jala dikruna waa baab wa baabu qowlihi bay ku xidhanta awalam numakin lahum dadka miyaanan dejinin xaraman xaram miyaanan dejinin aaminan aamina oo yujba ilayhi loo soo kaxeynayo loo keenayo lasoo lagu soo aruurinayo oo dadka usoo jiidayaan oy keenayaan yujlabu ilayhi amaraatu kuli shay shay walba midhihiis iyo imaartiis in la keenayo sooma arkaan risqan xaaluu yahay arsuqid iyo masruufid min laduna xagganaa ka ahaatay walaakina akarahum dadka badankood laa yaclamuuna saa ma ogo waxaa la iskugu daray amni iyo risqi baa la iskugu daray adcamahum min juuc wa aamanahum min khawf buu ilahay ku manaystay subxaana wa tacaala ugu mana sheegtay wixii gaajaana waa ka quudiyey subxaana cabsidii iyo amni daridiina waa ka ilaaliyo nabadgelyuu siiyey labada ugu qiimo badneed baa ilahi iskuu daray subxaana wa tacaala marka kuwan hadda leh haddaan adiga ku rumayno muxamadow bay dheheen innatabic ilhudaa macaka nutakhaaf waxaa nanaga dafayaa oo nanaga qaadaya oo weerar baa nagu soo min ardina dhulkaana naga qabsan bay dheheen annagana waa nanaa dafaya markaasuu ilahi wuxuu ley subxaana wa tacala xaram aamina ayagoo gaala ah oo mushrikiin ah oo ilaahay keyrkii caabudayo oo asnaam oga buuxda kacbadii ka buuxiyey ayaa man amni iyo nabadgelyo siinay oon ilaalinay oon difaacnay oo wixii kusoo xadgudba aan ka difaacnay ma ayagoo muwaxidiin oo muslimiina ayaa nabadgelye darre ay ku dhacaysa oo iimaankiiyo tawxiidka miyaa nabadgelye la-aan wata iimaankiiyo tawxiidka miyaa oga daraya awalam numaki lahum xaraman aaminan bu ilah ilahi subxana wa tacaala taana waxay tusaysaa fadlu lxarami xaramka fadliga uu leeyahay ammaan inuu ilaahay ka dhigay risqigiiyo ilah midhihii o dhan isku keenay ilahi subxana ducadii ibraahim calayh salaam baa ka mideed warzuqhu min athamaraat ilaahayu midhaha ku arzuq oo ku masruuf waa ku dhahay ilahay uu baryaya subxana watacaala waxay iska tahay dhul saxraa qaalixa buuraa cidlaah biyihi baad midna aan lahayn ayuu ilaahay baryay ilahna waa ka aqbalay subxana watacaala oo hadda haddaad tagto maka almukarama midhaha adduunka meelihi aad barwaaqada iyo midhaha ay ka jiraan beeraha ay ka jiraan wixii ka soo baxay ayaad ka helaysaa oo lagu soo aruuriyey qaala xadaanaa cali bn cabdillaahi اlmadini qaala xadaanaa jariir ibn abdilaahi jariir ibn cabdilxamiid dabi can mansuur ibn muctamiri can mujaahidin ibni jabrin can daawuus ibnu kaysaan alyamani can ibni cabaasin radia allahu canhuma cabdullahi ibnu cabaas ibn cabdimualib ibnu cami rasuuli illaah sala allahu aleh wasalam saxaabi ibnu saxaabi wey nabiga adeerkii oo cabaas aha dhale oo dadka ugu jeclaa rasuulka sala alla alay slam isaguna wuxuu ahaa wiil qiimo badan ibnu cabaas xabrulumma la yidhaahdaa ummadda ninka ugu caalimsan weeye tawiilka iyo tafsiirka qur-aankana ugu yaqaana qaala wuxuu yidhi ibnu cabaas qaala rasuulu اllahi salى اllahu alيه waslam nabigu wuxuu yidhi yowma fatxi makata maalintii maka la furtay isla maalintii in wuxuu nabigu yidhi ina hada اlbalada beledkan aad aragtaanee beledulxaraamka la yihahda maka almukarama wamaa xawlaha min alxaram xaramka ila markaa nabiga alayh salaam iyo xilligii hore kacbada waxaan ujeedaa xaramka iyo maka way kala ahaayeen waxay ahayd cumuum iyo khusuus maka idilbaa xaram bay ahayd laakiin xaramka o dhan maka may ahayn xaramkaa ka weynaa hadda waa tawasucday oo xaramkiibay kaaramkii bay dhaaftay xaramkii bay dhaaftay oo tanciim baaba bartamihii magaalada ku jirta marka nabiga calayh salaam markaa maka furtay buu hadlaya wuxuu leeyahay ina hada اlbalada xaramahu اllahu ilaahay baa xaram ka dhigay oo ka xarimay waxyaalahan soo socda laa yucbadu lama gooyo shawkow qodaxdiisa geedaha qodaxda leh ee laakiin cagaarka ah weli aan gegin geedaha ayada lama guri karo lama jari karo iska dhaaf kuwa kale ee aan qodaxdaba lahayn dhulka asagu sidiisuu saxro u yahay in wax lagu sii abuuro wax lagu taltallaabo oo xoogo bilicdiisa iyo quruxdiisa la hagaajiye mooyaan in lasii nabadguuriyo lama ogolo waa meel ummadda iskugu imaanayso oo hoos loo baahan yahay oo wax indhaha u roon la rabo laa yucdadu shawka walaa yunafaru sayduhu ugaadhiisana lama eryi karo xataa iyadoo geed harsanaysa haddaad u timaado waadha xaramka inaad geedka intaad ka yareriso aad adiga harsato lama ogolo wa inaad waaranayso iyada ujeedaba iska dhaafe ood cunaysa iska dhaafe walaa yaltaqidu ma qaato luqadatahu baadida maka ama xaramka ilaa man qof unbaa qaadi kara baadideeda hadduu helo carafaa yahdinayo qofka weligii yahdinayo oo waxay ka duwan tahay baadida meelaha kale laga helay ugu badnaan sanad haddaad yahdiso wax sheegto aad weydo waad iska isticmaali kartaa calaa niyati damaan qofkii kulahaa hadduu waaun ku imaado waad u magdhabaysaa laakiin maka haddaad gacanta ku dhigta baadideeda weliga gacantaada waa inaad ku hayso ood dhawaaqdo oo tidhahdo waryaa iska lahayda ku hayso saas darteed marka hore baadida haiskugu dhowaan haddaadan yahadin karin ha qaadin alxamdu lilah hadda waxaa la sameeyey waxa la yidhaahdo maktab ulmafquudaat meel waxyaalaha baadidee dhumay loogu talagalay in la keeno dadka wax ka dhumayna ay tagaan ay ka yahdistaan kuwa baadida helana ay iska dhigaan wakaaladaasa hadda lagu baxsaday qaala musanif raximah llah baabun kalfasli oo kale wey weli xaramkii iyo fadligiisi baan ku jiraa tawriid baabun wuxuu ka hadlayaa laakiin xugun ah maka hadday xaram tahay oo aamin tahay oo muslimiinta o dhanba ay saa u tahay caam bay muslimiintao dhan u tahay oo ma la wada leeyahay guryahooda iyo boosaskeeda mise waa la kala leeyahayoo iib iyo shiro iyo ijaaro iyo arrimaha cuquud mucaawadaat in wax lagu kala gato oo aad qofka ka iibsato ama ka ijaarata mooya nin walba gurigiisa iskale masaladaasaa khilaaf qadiima oo culamada isku saxaabada ka soo bilaabatay cabdullahi bn cumar radia allahu canhu ardaa mujaahid ibnu jabrin raguu ka mid yahay sufyaan athawri abu xaniifata nucmaan raggaasoo dhan waxay ku tageen xaramu maka in lawada leeyahayba in la wada leeyahay oo qofkan xajias u socdo guri alla gurigu arkaa oo meeshaan ku yaallo iyo alaabtiisa ku daadsanaya haddii looga soo horreeyana ardaagiisa iyo daashkiisa iyo darsadiisa waa inaan laga xidhin halkaasuu degaya saa darteed lama kiraysan karo maxaa ujeedaa qof lagama kirayn karo dayra laguma wanaajin karo albaabaheeda ayaan la xidhin bu yidhi cumar radi allahu canhu ardaa maaa dadkii baa soo degaya qowlkaa waa qowl qowl kalaa jiroo jamhuuru ahlilcilmi ay ku tageen imaamu shaaficina raximahullah adilo fara badan uu soo arooriyey oo uu leeyahay waxaa laleeyahay waa laleeyahy sawaan alcaakifu fiihi walbaadi maxalu nisaaca waxaa weeye aayaddaas wey sabab khilaafka اkhtilaafuhum fii mafhuumi hadi اlaaya aayaddaas mafhuumkay isku khilaafsan yihiin sawaan ilcaakifu fihi walbaadi midka degan iyo midka imaaday ee aarigaha way u siman yihiintaasi ayaa laiskala qaaday oo qolana dheh waxaa weye waa lawada leeyahay macnaheedu waxaa weeye xaramka oo dhan goorna waxay dhaheen sawaan ilcaakifu waxaa laleeyahay waa meesha la ictikaafo waa masjidka iyo kacbada meeshaasaa la wada leeyahay amaa guryaha iyo xaafadaha nin walba gurgiisa iska iska leh bidaliil xadiidu usaama soo socda radia allahu canhu soo socda nabiga alay slam hal taraka lana caqiilu min rabaacin aw duur uleh caqiil bin abi aalib guryihii iyo daarihii iyo boosaskii nabiga calayh salaam iyo adeerkii abu aalib ay lahaayeen isagaa gatay isagii aalib baa iibsaday oo ku baxay waxaa uu daliiloo kale hadduu beeca beec jira uunan ahayn wuxuu dhihi lahaa beeca ma asixin ma jiro ayuu dhihi ah, lahaa lamana gadan karaba maka waxaa kaloo loo daliishaday nabiga alayh الsalaatu wasalaam markuu maka qabtay man dakala daara abu sufyaan fahuwa aamin buu yihi abu sufyaan daartiisa ninkii gala waa aamin abu sufyaan baa loo idaafeeyey soo maarti ukhrujuu min diyaarim waa kale leeyahay lilfuqara aladi ukhrujuu min diyaarihim waa ku ilah ilahi subxana wa tacaala kuwii daarahooda laga saaray marka daarahoodii laga saaray baa dadkii ka saarayna lagu eedeynaya ayaguna loogu maaragtay cudurdaaraya lilfuqaraءi اlmuhaajiriin aladiina ukhrujuu min diyarihim amwaalihim daarahoodii iyo xoolahoodii baa laleeyahy cumar radia allahu canhu ishtaraa daaran lilxabsi daar oo lisijni iyo inuu dadka ku xabisa ayuu iibsaday oo gaday in la gadi karay tusaysaa marka nusuusta waxaa xoog badan ah in maka guryaheeda iyo boosaskeeda iyo xaramkeeda waxaa weye wixii dhul ah waa la leeyahay laakiin masjidulxaram wey waxaan la kala lahayn tanuu soo wadaa musanifka xadiisteeda adiladeeda qaar ka mid a ah, labadaas qowlla qowlka uu rajaxay ee madhab imaam albukhaari ah waa madhab اljamhuur kanuu rajaxaya baabu tawriiثi duuri makata maka daaraheeda in la kala dhaxli wa bayciha la kala gadan la iibsan karo qofki ilaha uu iska gadi karo wa shiraa'iha lasoo gadan karo wa ana الnaasa dadku fi masjid الxaraami masjid اlxaraam keliya inuu sawaaun ay u siman yihiin khaasatan keliya masjid اlxaraam dadka inay u siman yahay wada leeyihiin keliya laakiin xaafadaha iyo guryaha la kala leeyahy liqowlihi tacaalaba uu daliila uu alla yihi in aladiina kafaruu kuwii gaaladaha wayasuduuna can sabiili الlah ilahay jidkiisana dadka ka reebay wاlmasjid اxaraamina ka reebay aladii jacalnaahu aan yeelin linaasi dadkan u yeelay sawaan ilcaakifu fiihi wاlbaadi dadka oo idil baa wada leh ka caakifka iyo jooga muqiimka iyo midka baadigae soo galay intaba masjid xaraamkii aan dadkao dhan aan u sinay wada leeyihiin kuwa dadka ka hortaagana ayaga isxigsiinaya eela naxnu xumsiyuun leh quraysh la yidhaahdo kuwaa gaalo wey waman yuriid fiihi biilxaadin bidulmin ninkii la doonaa xaramkaasi ilxaad iilasho xun iyo xumaan iyo munkar iyo dulmi ninkii la doonaa nudiqu min cadaabin aliim bu ilahi leh cadaab aliim ah ayaan dhadhansiinaynaa ninkii maka gudaheeda shirqoollo iyo dhibaato iyo qaribaad iyo qarbudaad sameeya iyo amni darri ka kiciya ilahay cadaab aliimuu ku ridayaa adduunya akharaba albadi aari aayaddiibu markaa aaday sidii bukhaari lagu yaqaan raximah اllah sawan alcaakil fi walbadi badi waxaa loola jeeda bu aari qofka kusoo dariyey reebaka aan ahayn mackuufan lafdigaa sawaan ilcaakifu ayuu lafdi kale oo isagana macnihiisa ku imaanaya alfaadiisa tasriifaadkiisa mackuufan buu yihi mackuufan waa aayad kale fi suurati اfatxi hum اladiina kafaruu wasaduukum can masjid اxaraam wاlhadya mackuufan an yabluga maxila marka hadyadii sulxu اxudaybiya laga hadlaayey kuwii masjid اxaraam dadkii cumrada u imaaday ee cumrada u socday hor istaagay ka reebay hadyadii oo mackuufahoo xabisanoo inay xaramkii ay gaadho loo diiday iyo maxilkiisa makaankii lagu gowrici lahaa mackuufantaa marka waxaa loola jeedaa buu kuleeyahay maxbuusan ah. xalay yihiin meeshaas lagu xabisoo lagu xanibay la diiday inay xaramka galaan xadaanaa asbiq bnu farajin qaala akhbaranii ibnu wahbin cabdullahi bnu wahbi almasriy can yunis ibnu yaziid alayli can ibni shihaab azuhri an cali bn xusein an camr ibn cumaan an usama bn zayd radi allahu canhuma usama bn zayd ibn xaaria ibn sharaxbil akelbi saxaabi ibnu saxaabi wey annahu qaala wuxuu yihi ya rasuul allah rasuul allow ayna xageebaa tanzilu degi doontaa fii daarika bimaka daartaadii maka xageed ka degi guryaha ayaad xaafadaadi aad degi doontaa ilaa nabiga calayh salaatu wasalaam adeerkii abu aalib waa kii la noolaa abu aalib iyo nabiga calayh salaam aabbihiina way wada dhasheen cabdulmualib baa wada dhalay xaafadday deganaayeen shicbigii ay wada deganaayeen isku boosas bay ahaayeen waa la wada dhaxlay marka nabiga qeyb buu ku lahaa daartaada xaggeed ka degaysaa faqaala wuxuu yihi wahal taraka caqiil caqiil bin abi aalib carabi walaalihiin shaqiiqiisa wey ma wuxuu nooga tegay min ribaacin wax boosas iyo guryaa oo duurin daarah wax daar iyo boosa uu nooga tegay miyaaba jirtaba wa kaana caqiilun wuxuu ahaa waria kii dhaxlay abaa aalib abu aalib buu dhaxlay huwa asaga caqiilihiyo waaalibu ninkii aalibay abu aalib logu kunyeeyey abu aalib lankunya weeyaane aalibka aabihii wey aalibkii uu dhalay iyo caqiil labadaasaa gaalnimadii ku haray jacfar iyo cali bin abi aalibna saabiqiintiiba ayana way islaameen nabiga calayh salaatu wasalaamna kadalika dawalawada hijrooda maka waa kii laga hajiray marka dhulkii gaaladaha dhulkii markaa gaalada ay ku hareen oo ay kufaaru quraysh haysteen dadkii gaalada ahaa uma marka laa yariu muslim اkafir qof muslima gaal ma dhexlaayo gaalka gaal buu dh muslimka muslim u dhexlaya abu aalib marka waxaa dhaxlay caqiil iyo aalib oo gaalnimo markaasi ku hadhay caqiil marka dambe waa soo islaamay aalibna qaswatu beder baa la waayey meel uu galayba meeluu galay rag iyo ruux waxayaa ma jirto aalib laakiin caqiil muslim weeye saxaabi jaliila radia allahu canhu arda markii dambe waa soo islaamay markaa horuu ka hadlaya rasuulka alah الsalaam daarihiisi wuu iibsaday oo gatay oo xaraashtay waa la gatay dadba gacanta ku haya war waxaas beeca beec saxa ma aheenoo ma asixinoo maka weeyaan lama kala gadan kare ka kaca muuna dhihin rasulka alay slam ama waa inaga degiba ee wuxuu yidhi waa iibsaday fa kaana cumar bn khaaab wuxuu ahaa radia allaahu canhu fa kaana lahana waa zuhri marka zuhrina hadduu cumar ka waramo inqiaac baa ku sugan lannahu ma adra ma gaarin ma soo gaarin cumar zuhri marka fakaana cumar bn khadaab radi allahu canhu wuxuu ahaa yaquulu kii yihahda laa yariu lmumin kaafir mumin gaal ma dhaxaayo isagoo marfuucan waa jiraay qaala ibnu shihaab wuxuu yidhi wa kaanuu waxay ahaayeen ta'awaluuna kuwa fasirta ta'wiilkan maanta waa tafsiir baa loo jeedaa tawiil qowl tacaala ee tafsiir qowl tacaala ya maxaan ka booday ya ya ya karoda walam yarid jacfaru wa aliyun waba mayn dhalin shee waxba mayn dhalin waa ka s waasha ku jirta maxaa yeele caqiil iyo daalib baad ogaatay inay gaal gaalahaayeen oo adeer aabbahooda abudaalibha gaalahaa bay dhaxleen jacfar iyo calis waxba ma dhaxlin ima qorintaas qaala ibnu shahaab wuxuu yihi wa kaanuu yata'awaluuna qowl اllahi tacaala yay fasiran jireen soo intaan maha ya liannahuma kaana muslimiin haye walam yariu jacfaru walaa caliy radi allahu canhuma mina dhex shayan لأnهma kana mslimayni bay ahaayeen wa kana caqiil وaطaalib kaafirayni bay ahaayeen waa unoosii waa unoo sii balbalaariyey soo ma unoo sii fasiray si fiican bu nagu sii waadixiyey labadanna muslimiin bay ahaayeen waxa dhintayna waa gaal muslimna gaal ma dhaxlo labadii gaalada ahaayeen weli islaamin markaasna way dhaxleenoo ayagaa dhaxlay oo haddana iibsaday caqiilba sii gagatay wa ibnu shahaab wa yata'awaluuna qowl allahi tacaala bay fasiran jireen ina aladiina aamanuu wahaajaruu wajaahaduu biamwaalihim waanfusihim fii sabiili اllah dadka mu'miniinta ee muhaajiriinta ee jihaaday maal iyo nafba fii sabiilillah ku jihaadee waladiina aawow wanasaruu kuwii soo dhoweeyey u gargaaray ahlmadiinaa ulaa'ika bacdum awliyaau bacdi kuwaan awliye ahoo xiriir lahoo barkood barka kale maarata awliye u ah iimaanka iyo islaamnimadaasa waluhu ayuu ka imaadaa alwala walbara wixii gaalan ayagaa weli isku ah wixii mumin ayagaa ah weli isku ah kuwaas marka isku awliyada wada dhashay muslimiinta ee agga diinta walaalaha ka ah taas shardigaa ah waa in la helo markaasaa ay wax wada dhexli karaan haddii kale dee gaalla gaal bu dheli muslim muslim bu dhaxay baabu nuzuuli nabiyi sal slam maka almukarama nabiga calayh salaam maka degiddii uu degay degitaankan markii fatxu maka uu nabiga alay slam maka furtay waa lagu fasiray ma ahee markuu nabiga xajatulwadaac intuu xajiyey leylatan yowmu nafrigii yowmu nafrig alakhiir hadda kahor waxaan soo sheegnay laba nafri inuu jiro nafriga koobaad muxuu ahaa yaa sheegi kara maalinta labiyo toban ay tahay bisha dilxija labiyo tobnaadka mina inaad ka soo tagto oo tacajusho way ku banaan tahay nafri awal baa la dhahaa nafru thaanina waxbuu yahay saddexiyo tobnaadka wey saddexiy tobnaadka marka la tuurto waaba lasoo guurayaaba marka markaas nabiga alayh salaam maku kusoo afyeeshay oo kusoo socdaayo dawaafulwidaaci baa u haray xaggee degi baa la yihi marka xadaثna abulyamaan akhbarana شhucayb bn abi xamزةa dina can الزhriي mxamed bn mslim qaala xadaثani abu slmة ibn cabdiرaحman الزhri ana aba hurayraةa radي الlahu canhu qaala abu hurayra wuxuu yihi qaala rasuulu الlahi salى الlahu عalيه walih waslm nabigu wuxuu yihi xiina araada markuu doonay quduuma makata maka inuu galo xagee buu ka soo galaya maka markuu furanayo fatxulmakaheed waa la yidhi maah markuu xajatulwadaac intuu xajka dhameeyey mane ka kacayay labadaba waa lagu fasiray waa dhici kartaa tacadud inay jirtoo labada goorba su-aashan la weydiiyey markaasuu nabigu wuxuu yidhi xaggee degi markii la yidhi manzilunaa hada berri waxaan degaynaa saddexiyo tobankii baa la marayaa moogtahay berri oo afariy tobnaadka ah maka si fiican loo degi in shaa allah hadduu ilaahay yidhaahdo bikhayfi bani kinaana meeshaasi dhambaca ay reer bani kinaana kaydka waxaa la dhahaa buurta salkeeda hoose ee yar munkhafidka ee hooseysa toga iyo maarata togana ka yar koraysa marka waa buur hoosteeda oo tog baa mara toga gudihiisa ma aha marka waa buurta iyo toga meesha iska qabtaane yar dhambaca hoosena ah togii hoose ee godkiisana aan ahayn marka khayf bani kinaanana waa la dhahaa muxasabna waa la dhahaa toga asaga xasbadu waa qururaha marka xasba iyo muxasab iyo abdax iyo waxoo dhan waa isku wada macno waa isku meelo wey <clears throat> marka khayr buna keenana xayu meeshii baan degaynaa taqaasamuu ay ku heshiiyeen ay isku dhaarsadeen cala lkufri gaalnimadii nimankii gaalnimada isku dhaarsaday markii nabiga calayh isalaatu wasalaam uu soo baxay bicdadiisii toban iyo saddex sano kadib waa kay intay bal isku imaadeen ay shirqoolka sameeyeen nabiga calayh isalaatu wasalaam inay dilaan markii dambe uu soo baxay heshiiskooda wuxuu ku dhammaaday in nabiga la dilo calayh isalaatu wasalaam daaru nadwa meeshii lagu shiraayey ee shirka uu ka dhacaayey ayaa waxay ahayd khayf banu kinaana ayay ahayd muxasab wey dhinacan casiizya wey halkaasay markaa alkayba alkii baan degaynaabu rasuulka alayه الsalaam sababtuu nabiga halkaa u doortayna waxaa weeyaan haddii nabiga alayه الsalaam meeshaa ayada a ah, gaalada ay ku muujiyeen gaalnimadoodii oo calankoodii uu ka muuqay maalmamaa ka mida in maanta islaamka iyo quwadiisii ay ka dhex muuqato shukran lilaahi subxaanaه wa tacaalana ay ku qarsoon tahay ku jirto tanuu muujinaya nabiga alayh الsalaatu wasalaam meesha aad mustadcafka ku ahayd maanta adoo casiiza oo muuqda inaad degto sidaa darteed bay culimmada qaar anas binu maalig ay ka mid yihiin waxay dhaheen in muxasab la dego khayf buna kinaanaha weeyaane sunnaday ka mid tahay min sunan اlxaji wa nusuki bay ka mid tahay acmaasha xajkay ka mid tahay laakiin caaisha radi allahu canha waxay dhihi jirtay nuزul muxasab laysa min asunna inama nabiga alay slam waa degay liyakuuna asmaxa lkhuruujihi bixitaanka nabiga alayh salaam waddada meeshuu ka baxaaya bay ku toosan tahay meel ku sahlan bixidda iyo geediga ayay ahayd mooyeene nabiga acmaasha xajka kumuuna darin waa khilaaf laakiin haddii aan idhaahno macnaha waxaa weeyaan macnahaas ah inuu nabiga muujiyo islaamka hadda xoogga uu yeeshay meeshii lagu daciifiyey marka hore taa ayada macnaha haddu ku jira meesha inay tahay arrin wanaagsan oo lala imaan karo xadaثana الxumaydiyu cabduلlahi bn zubayr الmaki qaala xadaثana الwaliid bn muslimi qaala xadaثana اlأwsaaciy cabdiraحmaan ibn camr اlأwsaaci imaamu shaam qaala xadaثanii الzuhri moxamed ibn muslim ibn shihaab الzuhri can abi salmةa الzuhriy can abi hurayraa dawsi radi allahu canhu ardaa qaala wuxuu yihi qaala nabiyu sal slm wuxuu nabigu yidhi min alkadi yowma naxr maalintii yowmunaxriga aheed berideedii wa huwa nabigoo bimina mino jooga naxnu naaziluuna hadan waxaan degi doonaa beri bikayfi bani kinaanata o kinaana nimanka reer banu kinaana meesha ay eh, togooda agtiisa ahaa muxasab baa loo jeedaay halkaasaan degi doonaa marka wahuwa bimina naxnu naaziluuna hadantaas marka nabiga alay slam yowmu naxri maalinta ku xigta muuna soo bixine waxaa weeyaan waa yowmu nafr الthaani saddexiy tobnaadkii wixii ka dambeeyey u soo baxay rasuulka alayh الsalatu wasalaam isla saddexiy tobnaadkii buu soo baxay afariy tobankiina waa kii ku soo hoyday meeshaa khayf buna kinaan xayu meeshii taqaasamuu cala اkufri gaalnimada ay isku dhaarsadeen taqaasamuu cala اlkufri dhaartaasi ay gaalnimada isku dhaarteen wuxuu ahaa meeshaasi markay iskugu imaadeen mu'aamaradii iyo shirqoolkii nabiga lagu dila la yidhi waxaa kaba horreysay inay meeshaa intay iskugu imaadeen ay yidhaahdeen nimanka la yidhahdo banu haashim ee nabiga u ka dhashay calayh الsalaatu wasalaam cabdullaahi binu cabdilmuطalib binu haashim buu ahaa nabiga alayh الsalaam banu haashim qowska la yidhaahday waxay dhaheen aan muqaadaca ku samayno cunaqabateen halkaasa markaa ayay fadhiisteen khayf binu kinaana waa meesha ku shiraan bay ahaan jirta halkaasay fadhiisteen kadib markii dambena nabiga calayh الsalaatu wasalaam in la dilaaba haddana lagu shiray xayu taqaasamuu cala اlkufri meeshii gaalnimada ay isku dhaarsadeen yacni bidaalika wuxuu la jeedaa nebigu almuxasab mar muxasab baa lagu dhihi mar khayf buna kinaana mar waxaa la dhihi taxsiib abdax intaba waa isku wada mid wadalika ana qurayshan quraysh waa ka qisadaasay ku timid iyo wa kinaanata reer kinaana taxaalafad waxay isku dhaarsatay oy ku heshiisay xulafaa u noqdeen calaa bani haashim wa bani cabdilmualib bule banu haashim iyo banu cabdimualib bay isku gaashaan buursadeen siday uga hortegi lahaayeen u canaqbateen lahaayeen oo mase banimualib shaki buu geliyey ma cabdimualib ba mise waa banimualib waad arki doontaa bukhaari wuxuu leeya walashbah banimualib marka banimualibkaa sax ah lannahu cabdulmualib haashimkuu ka mid yahay cabdmualib waa cabdmualib binu haashimba marka in la yidhahdo banu haashim iyo bani cabdilmualib waxaa weeyaan macno wey ma keenayso ee waxaa weeyaan qowsaskii afartahaa afartii qaws manaaf cabdimanaaf iskugu imaanayey afarta ayada ahaa laba kamida waxay raaceen kinaana iyo qurayshta kale raaceen waa cabdishamsi iyo ninkii ahaa e, nowfal nowfal iyo cabdishams ile waxaa yahay cabdishamsi iyo nowfal iyo haashim iyo mualib e, buu ahaa afartaasa haayeen afartaasa waxa la isku dhihi jiray cabdimanaaf ilma cabdimanaaf baa la dhihi jiray labadan marka waxay dhahan anaga qurayshta kalaan raacaynaa cunaqabatayntii heshiiskii baadilkaha ayay ka qayb qaateen heshiiskii baa la qoray kacbadaaba lagu dhejiyeyba kacbadii musharafadeed yaa heshiiskaas jaayirka ee daalimkaa ayaa lagu dhejiyey oo xumbaarsan dulmi iyo jawr iyo gardaro nabiga calah salaam marka qowskiisa banu haashim waxaa raacay banimualib baa raacay oo dhahay walaalahana meeshay ku dhintaan baan ku dhimanayna waxaad ka goysaa naga gooy annagana shicbigii bay isla galeen meeshay wada galeen xaafadii halkaasaa marka lagu cunaqabateeyey caruurtoodii iyo haweenkoodi oohintoodii baa loo adkeysan waayey qaar cuqaladii ka mid a ah marka waxay dhan warsanaysi maah markaase waxay damceen inay meeshiba ay cahdigii ballanti wixii o dhan bay deen cagta ku dhufteen ah ilahina subxaana wa tacala wuxuu ku salliday waraaqihii ay meesha ku dhejiyeen alarada baasha la yidhaahdo eh, muxuu ahaa aboorka baalka la yidhaahdaa cunay wixii aan isimka ilahi iyo magacii mucadamka aan ahayn waxaaso dhan u cunay ayb marka waxay ku heshiiyeen anlaa yunaakixuuhum inayna waxba ka guursanin waxna u guurinin xidritinimo iyo guurna ma dhex mari karo walaa yubaayicuuhum ayna waxba ka gadanin xataa yuslimuu ilayhim ilaa usoo dhiibaan annabiya nabiga sala allah alيh wasalam waa fikra jaa'ira daalima qadiima fikradana ah qofkaa noo soo dhiiba dowlad dan laga yaabo qof ku magan galay ama ku cararay in cunaqabateen loo saaro dowlad idil ninka asagaa keena noo soo dhiiba haddii kale idinkoo dhan cunaqabateen bana saaran ama aan usoo duulaynaaba fikra waxaa weeyaan mushrikiinta alawaa'il minhum walaakhiri ay wada qabaan wey maxaa yeelay waxaa kulminaya dalaalka atawaasaw bihi bal hum qawmun duqyaanka iyo dulmiga iyo jawrku meel kasta uu jooga zaman kasta uu joogaba isku macnuu keenaya isku sibuu i fikirayaan walaa yubaayicuun xataa yuslimuu ilayhim ilaa nabiga soo dhiibaan nabigana soo dhiibtaan haddii kale cuna qabateen cuntanayna siin mayno waxba naga gadan mayno alaabtiina gadan mayno xaggee lagu noolaan marka gaasha u dhammaan gaareen wa qaala salaama wuxuu yidhi can cuqayl saasuu yidhi wayaxya binu daxaaqna can alawsaaci isku dar akhbaranii ibnu shihaab waqaalaa waxay dhaheen waqaalaa bani haashim wa bani mudalib bay dhaheen riwaayata awsaaci qaalaada waxaa weeye cabdiraxmaan alawsaaci iyo cuqayl riwaayadiisaas min riwaayati ibni shihaab shaki ba iyagu mayna gelinin waxay dhaheen bani haashim wa bani mualib labadaanay cunaqabateen saareen qaala abu cabdillahi albukhaari wuxuu yihi asagoo tarjiixinayo bani lmualibi ashbah in la yidhaahdo bani mualib baa ashbah ila asawaabi sawaabka kaasaa u dhow in la yidhaahdo cabdilmualib lanna cabdilmualib banu haashim buuba ka mid yahay waxba haddi la sheegaan loo sii saaro kuma jirto macno baabu qowlillaahi tacaala ilahay qowlkiisu ku saabsanya uu yidhi waid qaala ibraahiimu rabbi ijcal hada اbalada aamina nabi maxamed alayhi salaatu wasalam inna o dhan waxaana xasuusinayaa nabiga risaaladiisa iyo nubuwadiisa xaqnimada iyo runnimadeedana waana tusaysaa ummadii hore laga sheekeynaya ambiyada hore ibraahim calayhi salaam baa wuxuu yidhi rabbi ijcal hada اbalada beledkan ilah waxaad ka dhigtaa beladulxaraamka aamina mid aamin ahoo lagu nabadgalo qofna in la taabto lama oga xataa qof wax dilay laguma dili karo ilaa uu xaram ka baxo wajnubnii iga badbaadi oo iga dhowr allow aniga iyo wabaniya carruurtaydaba an nacbud aasnaama inaan asnaam caabudno ilaw ani carruurtayda iga badbaadi rabbi inahuna asnaamtu adlalna waxay dhumiyeen kaiiran wax badan oo minanaas dadka ka mida in badan baa dadka lagu dawgalay oo dad badan bay baadiyeeyeen oo tawxiidkooda ku baaba'ay oo shirki looga maaro waayey ilaahu shirki anaga naga badbaadi ani carruurtayda saas ku ducaysa ibrahim alayh isalaatu wasalaam waxa saale waxaa weeye abulambiyaa wa imaam alxunafaa ambiyada aabbahood ambiyada badankood ilan ibraahim bay ka farcameen calayhi salaatu wasalaam wa imaam الtawxiid imaam اlxunafaa ayaa sidaas leh <clears throat> waa ninkii asnaamta gacantiisa ku jajabiyey ayaa wuxuu ka cabsanaya u le ilahyga badbaadi waa dalale isagii gacmaha ku jajabiyey saas darteed ba ibraahim taymi wuxuu leeyahay waman ya'manu min albalaa'i bacda ibraahim alayhi الsalaatu wasalaam yaa balaayo ka nabadgeli oo dhahay ani aamin baan ahay waan dhammaystirrahay waan isku fillahay waan isku kalsoonayaa dhihi karaa bacda maa qaala ibraahim hadi اlmaquula ibraahim alayh الsalaam hadalkan markuu yidhi kadib asagoo ibraahiimood garanayso yaa wuxuu leeyahay ilaahayo wajnubnii wabaniya an nacbud asnaam ah, asnaamta inaan caabudno ilahu naga badbaadi buu leeyahay marka qofka muslimka waxaa raba mar walbaba inuu wadnaha farta ku hayo oo tawxiidkiisa uu cabsado oo shirki iyo gaalnimo uu ka baqaa la rabaa ilaahayna uu mar walba habaat iyo inuu sugnaado uu weydiisto ayaa la rabaa ouna makrigi ilahay aamin ka noqonin faman itabacanii marka wuxuu yidhi qofkii raaca fainahu mini anuu iga mid yahay waman casaani kii igu caasiyana fainaka kafuuru raxiim baat adiga dhaafa oo naxariista liman taaba wa aamana wacamila saalixa rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaanow inii anigu askantu waxaan dejiyey min duriyati awlaadayda iyo faracay biwaadin baan dejiyey waadi iyo tog maka waadigii maraya weeyaan kacbada agteed hayri dii zarcin aan wax beera iyo wax abuura midna aan lahayn cinda beytika almuxaram beytkaadaas muxaramkaa meeshaasuu ku calaamaysnaa kadib ibnihii meeshaa uu dhigo ismaaciila oo nin weyna ayaa la dhisay marka meeshaas laakiin calaamadiisii iyo baytulahi muxaram inay tahay waa horeyso qadiim bay ahayd cinda beytika almuxaram laakiin markii dambe asaga calaamooyinkii iyo wiii iyo o dhan ilahay u muujiyey manaasigtii rabbanaa liyuqiimuu salaad say salaada u hagaajiya inay salaada tukadaan oo xaramka ku tukadaan ajriga faraha badan laga helo fajcal ilah waxaad yeesha afidata min annaasi tahwi ilayhi quluubta dadka miday usoo dumato oo nin walbaba makaya ku geeya oo kacbada ku geeya oo xaramka ku geeya ayuu maanta leeya hilowaasa ku jira ducadii ibraahim baa ku dhacdao qalbiga dadka kaga jirta aayaddaasu musanifka baabkan ayuu ku kaaftoomay bacda ruwaadda bukhaari qaarkood aayaddaas iyo aayaddan intay isku qabteen ayay deenaa halka wada dhigeen oo axaadiista ka dambaysana axaadii bay oga dhigeen axaadii ayay oga dhigeen nacam laakiin xadiidkii qisadii ku saabsaneed nabiyullaahi ibraahim iyo inuu haajara oo xaaskiisii iyo ismaaciil oo yar uu meeshaa dhigay iyo qisadii dheereed iyo meeshii ku dambaysay ayaa jirto fii saxiix bukhaari uu musanifka raximah اllahu tacaala keeni doonaa kitaabu axaadiiث اlambiya ayuuna ku keeni doonaa hadda laakiin intaasu kaa kaaftoomay baabu qowli اllahi taعaalى jacala اllahu اlkacbaةa اlbayt اlxaraama qiyaama liلnaas jacala اllahu ilahay wuxuu yeelay alkacbaةa اlbayt اlxaraam kacbadaasi bayt ullahi alxaraama qiyaaman buu ka yeelay linaas mid dadka qawaam u ah oo u taagan masaalixdooda faa'iido fara badan ay ku haystaan amni iyo nabadgelyoay ku heleen ducadii ibraahim iyo risqigaasay ku heleen diintoodiibay meeshaas ku haystaan marka masaalixdoodii iyo amnigoodii iyo diintoodii iyo dunyadoodiiba way ka helayaan qiyaaman linnaas oo haddii xataa qofkan wax u quma oo u istaaga oo madaxaho ilaaliya u haysanin kacbadaa ilaalinaysa kacbadaa ilaalin oo dhowraysa oo qiyaama oo u taagan oo ilmihii qofkii maaragtay ku soo carara waa la badbaadinayaa washahra alxaraamna qiyaaman linnaasi baan ka dhignay bilaha xurmada leh ayaguna waa kuwo dadku ay manfacadaas iyo amniga iyo nabadgelyada ku haystaan walhadyana waa laga dhiga iyaguna hadyada xaramka loo wada qof u dhowaanaya ma jirto kolba hadday hadyo tahay walqalaa'ida qalaa'idda iyaduna sidoo kale kuusha luqunta loogu xidhayo weyaan xaramka marka loo wadee dalika litaclamuu inaad ogaataan wey an allaha yaclamu ma fi الsamaawaati wama fi اlardi inuu og yahay samada iyo arlada wax ku jira wa an allaha bikuli shayin caliim inuu yahay xadaثna caliي bn cabd الlahi الmadini qala xadaثna sufyaan ibn cuyaynata qala xadaثna زiyaad bn sacdi can الzuhriy can saciid bni musayibin can abi hurayra radi allahu canhu can nabi sal slam qaal yukharibu lkacbata kacbadan musharafkeee qiimaheeda intaa la sheegaayo waxaa kharibi doona oo burburin doona o jajabin doonaba du suwayqatayni midka labada minshee dhuudhuban u saaxiibka ah suwayqa waa suwayqatayn waa taskiiru saaqayn saaqayn baa lasii taskiiriyey labada dhudhun iyo lugaha mid ay dhuudhuuban yihiin man xabashat reer xabashe ninkaa asagaa reer xabisheed ciidanka uu wata isagaa fuuli oo jajabinaya u nabig sal l slam yihi aslac ayaa soo aroortay inuu yahay aslac a waa mid oo hiilo leh waxaa kaloo soo aroortay inuu yahay asmac mid dhaga yar yar xagga madaxana yar a waxaa soo aroortay in lugihiisana uu maaragtay wegdana leeyahay iyaduna waa imaan doontahay tilmaamahaasu kasii bixiyey nabiga sala allahu alay waali wasalam waa wayi waa loo wayooday wax soo socdo ka sheekeynaya rasulka ala slam kacbada waa la kharibi doonaa takriibkaa kacbada la kharibi doono waa kii ilaahay subxaanaه wa tacaala waa ka ilaaliyey abraha iyo xabashidu mar horey kusoo duuleen ilahi waa kii ka baabiyey subxana wa taala baabiyeye shimiraa kusii daayey ee baabiyey ayagii fardahoodiiba waa ka dhowray ilahi subxaanaه wa tacaala wuxuu kaloo sheegay nabigu alay slam jeish inuu soo duuri doono ilaahay kuwooda hore kuwooda damaan bayda min alardi markay marayaan inuu dhulka la goyn doonaan waa sheegay nabiga sala allah alay waslam ilahay inu dhulka la goyn doono marka laakiin ninkan la makaninayo waa goorma waa marka ay muslimiinta naftirkooda ay sabab u noqdaan waxaa soo aroortay kacbada waxaa xalaashan doona oo baabi'in doona agga min qibali muslimiin baa laga xalaashan doonaa xagga muslimiinta dhinacooda ayaga ayaa sabab u noqon doona inta laakiin dagaalada eh, xagga muslimiinta wixii ku saabsan oo in ayaga ay isku soo duulaan oo sida cabdullaahi bin zubayr waa kii lagu soo duulay xajaaj bin yuusuf waa kii jajabiyey qaraamidadii nimanka qaraamidadaha waa kuwii ay qaateen xajaru aswadka intaasoo sano ay la maqnaayeen ay qaateen arrimahaas waa dhacday dad badanna ay ku laayeen madaafka iyo gacmada agagaarkeeda ay ku baabi'iyeen waxaa muslimiinta dhexdooda ah ayaga waxay isku geystaan wey ayaga unbaa kacbada gocantooda ku xalaashana isku laynaya laakiin wixii ka soo baxsan muslimiinta ilahay baa difaacaya ilaa laga gaaro aakhiru zamaanka u dambeeya oo ninka asaga ee xabashiga marka dambe lagu sallido marka ayada ana waa mar dee aakhiru zamaanah oo arrintu gabagabaaba ay tahayba xadaanaa yaxya bnu bukayr qaal xadaanaa leyl can cuqayl can ibni shihaab can curwa can caaisha radi allahu canha xadaanii moxamed ibn muqaati sanad cusub baa kuu bilowday almarwazi oo yaxya bnu bukayrkaas iyo asagaa labadaba sheikh lbukhaari ah qaala akhbaranii cabdullaahi huwa bnu mubaarak cabdullahi bn mubaarak almarwazi qaala akhbarana moxamed bn abi xafsa can الzuhriy moxamed bn muslim bn cubayd bn shihaab الzuhriy can curwata bn الzubayr can caaisha um اlmuminiina radi allahu canha qaalad waxay tihi kaanuu yasuumuun waxay ahaayeen kuwa soona sooma caashuuraa bay soomi jireen qurayshtana way soomi jireen nimanka yahuuddana way soomi jireen labadaba qabla an yufrada ramadaanu intaan ramadaan la farad yeelin marka markii nabigu uu yidhi muuse calayh salaam annagaa inaga xaqniman badan waa kii amray farad buu noqday in la soo maalinta caashuura ee bisha muxaram ama zaka ay tobanka tahay qabla an yufrafa ramadaan wa kaana yowman maalin buu ahaa tustaru fiihi lkacba kacbada la asturo yani maalin kacbada kiswada iyo dharka loo xidho oo kacbada intii la dhaqo la nadiifiyo la dado ayay ahaan jirtay xadiidkan baabu kiswat lkacba baabka soo socda ayuu munaasab u yahay intaas lafdigaas wa kaana yowman tustaru fiihi lkacba falama farada allahu ramadaana ilaahay markuu bishii ramadaan uu farad yeelay in la soomo qaala rasuulu lahi sal slam wuxuu yihi man shaaa qofkii doona an yasuumahu inuu soomo caashuura maalinta caashuura qofkii raba inuu soomo falyasumhu ha soomo waa sunno markaa waajib ma aha waman shaaa qofkii raba an yatruka inuu ka tagana falyatruka ka tago wujuubkii waajibnimadii baa la nasakhay marka waxaa weeyaan waa waa nasku اlakhafi biاlafqali nasku اlakhafi biاlafqali lilxikma ila naska marka laga hadlaayo in shay fudud intii laga tago la nasakho kukac culus maarata lagu nasakho ajirkaa ka badan haddee laytu qadar iyo soddonkaa beri oo la soomaayey iyo khayrkaa faraha badan yooma caashuro ma laha waa dhacdaa in shay afqalkaha ah intii la fududeeyo afkii loo guuri oo uu naasik noqdona waa dhacdaa iyaduna alaan afafa allahu cankum alima ana fiikum dacfa waa kii marka tobankii qof hal nin baa la dagaalamaya iska difaacayay kadibna waxaa la yihi culays baa baynugu noqotay waa laga fududeeyey labadii hal qof oo gaala iska celyaa la yidhi ayib xadaثana amedu axmed ibnu xafsi weeyaane ibn cabdillaahi الsulami qaala xadaثana abi cabdullahi الsulami qaala xadaثana xafs bn cabdillahi الsulami qaala xadaثana ibrahim ibrahim bnu dahmaan alkhuraasaani wey ibraahimkan can اxajaaج bn اxajaaج albahiliy albasri can qataada ibnu dicaama saduusi can cabdillaahi bn abi cutba mawla anas baa la dhahaa can abi saciidin اlkhudriyi sacd bn malik bn sinaan radi allahu canhu arda min almukiriin buu ka mid yahay can الnabiyi salى اllahu alيh ali wasalam qaal nabig wuxuu yidhi layuxajanna la xajiye oo la xajiye wallahi baa la xajin doonaa albeytu beytkan iyo beytullahi اxaraam xaj baa loo imaan doonaa wala yuctamaranna waa la cumraysan doonaa bacda khuruuji yajuuja wamajuuja labadaas qoom oo aakhiru zamaanka min calaamaati saacati اlkubra saacadda qiyaamo aayaadkeeda waaweyn ka mida xilliga nabi ciise calayh salaatu wasalaam oo joogay soo bixi doonaane markay nimankaas soo baxaan kadib ayaa xajka iyo cumrada saa loo aadi doonaa muslimiin baa jooga taabacow aabaan baa mutaabaceeyey wa cimraanna waa mutaabaceeyey can ka wariyeen aabaan ibnu yaziid alcadaar weye aabaankan wa cimraan cimraan ibnu daawar cimraan ibnu daawar ibnu maciin wuxuu leeyahay laysa bilqawiy ma aha nin qawi oo xoogla ma aha oo fiqanimadiisa iyo labdigiisa uu xoog leeyahay nin la yidhaahdo adduurina wuxuu leeyahay kaana yaraa ra'ya alkhawaariji walam yakun daaciya wuxuu ahaa nin aragtida khawaarijta qaba nimanka khawaarijta ee takfiirka ah fikirkooduu aaminsanaa oo qabay laakiin bidcadaasi bidca daaciya ma aheen culimmadana waxay leeyihin ahluxadiidka qofkan bidcadiisa haddayna bidca mukafira aynan ahayn oo qofka ku gaaloobayo dhinaca kalena uunan daaci dadka ugu yeerayo unan ahayn xadiiskiisa waa la qaadanaya idaa kaana daabitan cadlan habtan sida kale sida kale aduu u fiican yahy walidaalika khawaarij iyo muxuu ahaa muctazile iyo bacda shiicada kuwadan qulaada ahayn iyo ayaa bukhaari iyuu ka wariya oo ruwaadiisa kamida xataa mashaahidisa kamida marka nin kana hadda kamidaba can qataaduu ka wariyey qataada bnu dicaa marka mutaabacu laakiin kugu keenay mutaabacadaasna xajaaj bnu xajaaj albaahiriyi baa la mutaabacinaya oo iskugu imaanayaan qataada iskugu imaanayaan wa qaala cabduraxmaan wuxuu yidhi cabdiraxmaan bnu mahdi can shucbata wuxuu ka wariyey shucba isagana ka wariyey riwaayadan shucbana hadda shucbo qataadu ka wariyaa isagana wuxuu mutaabacinayaa xajaaj ibnu xajaajkan iyo yaziid alcadaarkan iyo cimraankan ibnu daawarkan iyo kuwan isagana mutaabicinaya qataadii ka wada warinayaan can shucba can qataada wey qaala wuxuu yidhi nabiga calayh salaam riwaayada shucbe laa taquumu saacatu saacadda qiyaama dhici doonto xataa laa yuxaja albaytu intanuu marka ziyaada oo la yimid oo ku khilaafay inta raggaa kale laa taquumu saaca xataa laa yuxaja albayt ilaa beytka aan laga xajinin markaasuu wuxuu leey bukhaari walawl akar riwaayadaas hore oo ay nimankaasi warinayaan xajaaj binu xajaaj iyo yaziid alcataar iyo cimraankaa iyo ay warinayaan oo ah bacda yaajuuja wamaajuuj in xajku uu socon doono ayaa ka badan oo sawaabkana oga dhow min riwaayati shucbata can qataada oo leh saacadda qiyaamo aakhirkeeda inaan la xajin doonin beytka baa laga fahmaya laa taquumu saacata ilaa xataa laa yuxaja albeyt saasa laga fahmi marka lafdigan uu la yimid waa lafdi uu ku khilaafay jamhuurti kale iyo ruwaaddi kale uu ku khilaafay sidaasuu kuleh laakiin waxaa laga yaaba lagu jamcin karaa in la yidhaahdo bacda yaajuuja wamaajuuj xajku waa soconaya laakiin muxuu ku dhammaani wuxuu ku dhammaanayaa bacdamaa muslimiinta markii wixii mumina laga qaado eh, mxuu aha laga qaado eh, ruuxda laga qaado oo nafta laga qaado nafta laga qaado dabeel baa imaanayso nabiga alayh salaam markaasay dee dadka muminiinta kilkilahooda intay gashay nafta ayaa laga qaadaya markaasaa waxaa soo haray dad gaalo ahoon muslimba aan ku jirinba kuwaasaa qiyaamaha ku dhacayaayo qiyaamaha ma dhici doono wixii oo dadka dhexdiisa uu ku jiro qof leh allah allah leh allah allah qof leh waa ka xadiidkii fi saxiix muslim ahaa marka riwaayada ninkan la yidhaahdo shucba tanaaba lagu xumbaari karaa xataa laa yuxaj albeyt ilaa beytka aan la xajaninoo xilligaa muminiinta ay dhammaadaan wey laakiin waa ku khilaaf ragga kale saa darteed walawal akaru bu ku leh samica qataada cabdallaahi wa cabdullahi abaa saciid buu ka maqlay baabu kiswati اkacbati kacbada arad bixinteeda yani in kacbada dhar loo xidho waxay jirtay arrin hore oo qadiima ilaa maantadana socotooo mar walbana lasii tadwiiriyo oo hadda waxay gaadhay dhar xariira oo dahab lagu maaratay xardhay oo lagu naqshadeeyey oo aad la quruxsan oo qaali ah in la saaro xadaثana cabdullahi bn cabdilwahaab qaala xadaثana khaalid ibn اxaariثin qaala xadaثana sufyaan athawri weeyaane ibnu saciid ibn masruuq qaala xadaثana wasil wasil ibnu xayaan alaxdab can abi wail shaqiiq ibnu salamata alkuufi qaala wuxuu yihi ji'tu ilaa shayba abu wail wuxuu leeyahay waxaan u imaaday ninkii ahaa shaybe shaybe bin cuhmaan wey ibnu dalxat alxajabi almaki nimanka la dhihi jiray banu shayba marka dambe cuhmaan binu dalxahaasaa saxaabi ahaa wiilkiisan shaybaha hadda loo nisbeeyaa oo banu shayba la yidhaahdaa kuwa kacbada iyo khidmadeeda iyo umuuraheeda gacanta ku haya marka wuxuu leeyahay waxaan la fadhiistay shayba binu cuhmaan ibnu dalxat alxajabiy ayaa la fadhiistay oo isagoo kacbada dee gacanta ku haya xadaanaa qabi sanadka halkaas ku dhammaaday sanad cusub buu ku bilaabay xadika halkaas ku istaagay wuxuu le xadaanaa qabisa qabisa binu cuqba qaala xadaanaa sufyaan thawrigii weeyaane can waasilin ibnu xayaan alaxdab can abi wail shaqiiq ibnu salamata qaal jalastu maca shaybata shayba bin cumaan alxajabi ayaan la fadhiistay cala lkursiyi kursigii ayaan kula fadhiistay fi lkacbati kacbada gudaheeda xogow lacaguu waday ninka la yidhaha abi wail oo loo soo dhiibo hadiye oo kacbada loo soo hadiyey waxbaa la iska dhigi jiray xoolaa la iska keeni jiray jaahiliyada xataa intaasoo dahabi intaasoo dhaqaala ayaa iskaga xabaaran oo wax qaado oo taaban karana ma laha markaasaan iga qabo markaasuu wuxuu yidhi shayba binu cumaan ma adiga xaggaadii ka socota adi miyaa sadaqaysanayo baxsanayo markaasuu wuxuu yidhi maya ani haddaan ahay maba keeneen meeshan lacag kacbada iskama siiyeen markaasuu faqaala wuxuu yidhi haddaad sidaa tidhi laqad jalasa hada almajlis majliskana hadda aad fadhida waxaa fadhiistay hadda ka hor cumaru cumar bin khadaab radi allahu canhu baa fadhiistay isagoo amiiru lmuminiina oo hoggaankii muslimiinta gacanta ku haya faqaala markaasu wuxuu yidhi laqad hamamtu waxaan hamiye ugu soo dhacday anlaa adaca inaana ka tegin fiiha kacbada gudaheeda safraa'a dahab walaa baydaa fido ilaa qasamtu inaan qaybiyaan damcay buu yidhi dahabka iyo fidadan ku xabaalan kacbada ee laiska dhiga xataa jaahiliyada ay keeni jireen laiska dhigo ee nabiga alay slam abubakar iyo xilligood xataa iska taallay inaan qaybiyo muslimiinta iyo dadka baahanan u qaybiyaan damcay buu yidhi fikirkaasaan igu soo dhacay oo qalbigaan ku hayaa oon hindisay qultu waxaan idhi buu leeyahay shayba ibnu cumaan xajabigii furahay ina saaxiibayka labadii saaxiibadaah kaa horraysay waa rasuulkii abubakare lam yafcalaa mayna samaynin waxaad hindisayso waxa adiga aad doonaysad cindiyayso nabiga iyo abubakar oo kaa horreeyey mayna samaynin siaad u samayn kartaa qaala wuxuu yidhi cumar huma almar'aani waa labada qofeen aktadii bihi baa ku dayanaya waa istaagay soo marti waqaaf buu ahaa cumar radia allahu canhu si walbaba usoo dhaqaaqa haddii la yihahdo aayad qur'aan ama xadiid la hordhigo waa istaagi jiri waxaan ku dayanaya waa nabiga iyo cuma iyo nabiga iyo abubakar weeyaan haddayna samayna anna ma samaynayo fikirkayga iyo ra'yigayga iyo ijtihaadkayga waan ka tegey qaacida fiqhiya jirta la yidhaahdo laa masaaqa bilijtihaadi fii mawridi nasi ama fii macradi nasi labadaba la dhahay laa masaaqa fi lijtihaadi fii macradi nasi meel nas uu yaallo ijtihaad majaal iyo wagama banaan waddada ma banaano nasba hadduu meesha yaalo waan ijtihaadi fikirkeygi aragtideedaan ka dhiibani ma dhihi karti naska inaad racda ku khasban tahay walidalika cumar radia allahu canhu arrintii waa ka istaagay baabu hadmi lkacba kacbada in la dubin doono oo gaalkaas xabashiga ah sabab looga dhigi doono qaala caaisha radi allahu canha qaala nabi sal l slam ba wuxuu yihi yaqzu jayshu lkacba jeyshun jeysh baa ku duuri doona alkacbata kacbada fa yuksafu bihi markaasaa lala goyn doonaa waa kuwa kii xabashigaa waxaa ka horeeya in qoladii abraha iyo ciidankiisii dhowr abaabiil lagu halaagay shimbiro lagu halaagay waxaa ku xigi doonta qolo kaleo intay soo duulaan markay baydaa ay marayaan meel la yidhaahdo ilahay kuwooda hore kuwooda dambe buu la goyn doona markii la nabi allow dad waxaa jira suuq iska dhexwato oo wax ku dhex iibsanaye ma ma la halaagi ayagana haa waa la halaagi buu yidhi uma yubcaثuuna calaa niyatihim niyadooda lagu soo saari doonaa qof walba niyadiisa laakiin waa la wada halaagi ida naزlat اlbalaa camat الصaalixa waطaalixa qof walba way ku dhacaysa haddii balaayo soo degto nasal allah alcaafiya wasalaama ayib yaqzu jaysh اlkacba fayuqsab bi waa dhulka lala goyn doonaa buu yidhi xadaثana camr bn caliy اlfallaas qaala xadaثana yaxya bnu saciid alqaطaan qaala xadaثana cubaydالlahi ibn اlأkhnas alkufi abu malik baa la kunyadiisa qaala xadaثanii ibn abi mulayka cabdالlah can ibni cabaasin radi allahu canهuma can الnabiyi salى اllahu alayh waalih wasalam qaala nabig wuxuu yidhi kaanii bihi saasuu yidhi inaad arkaadii moodaa bay ka dhiganta kaanii anduru bihi inaan arkaadi moodaa midkaa asaga ee xabashiga ehe kacbada dubin doona aswada xaalu yahay mid madow afjaxa oo wegdo leh waxaa jirta wegdo waxa la yidhahda soo ma garanaysaan qonfo iyo wegdo maxa udhexeeya ma farqu baynahuma bayna wegdo wa qonfa ya farqiga udhexeeya muxuu yahay wegdaha waxaa weeyaan tabaacada saaqayn labadiisa saaq baa kala fog a sidan waa marka sidan u soconaya waa wegdaha qonfahana waaba isku dabran soo saama waka ninkan isaga marka waa nin wagdala wey waaan waxaan kaloo soo soo maray inuu yahay nin hiilo oo madax yar oo dhagayanyan a yakalacuhaa asagoo fufujinaya kacbadii xajaran xajaran dhagax dhagax asagoo u fujinaya kor ka saaran inaama arkaad moodaa buu nabi sala allah alay waslam waa loo waxyooday salawaatu ullahi wasalaamu calayh xilligaa markaa waa kharaabu dunya baa soo dhow muslimiintii waa u dhammaatay xadaana yaxya bnu bukayr qaala xadaana leyt ibnu sacdi can yunis ibnu yaziidi can ibni shihaab azuhri can saciid ibni musayabin can abi hurayrata dawsi radia allahu canhu qaal qaala rasuulu lahi sala la slam wuxuu yidhi yukharibu lkacbata dusun weyqatayn midka labada minjadoo dhuudhuuban leh ka minjaha dhuudhuuban tilmaamihiisay kamid tahay min alxabashati xabashida kamida rag aan imaanin oo nabiga u tiltilmaamay waa jiraan waxaa kamida masiixudijaal baa kamida oo aad u tilmaamay rasuulka alayh salaatu wasalaam isagaa markuu imaanaya laakiin muslimiintii baa joogta oo aad u joogta adduunyada iyo ardada qaar fidnooba iyo qaar ilahay badbaadiyaba ugu dambayntiina waa kala dili doona isaga laftirkiisa ciisa calayh الsalaatu wasalaam baa dili doona nabiy llahi ciisa baabu ma dukira fi اlxajar اlaswad wixii laga sheegay xajarulaswadka ku saabsan yihi xadaana xajarulaswadka waa dhagaxaas in la dhunkado ama la taabto oo gacanta la dhungado ama ul iyo wax lagu taabto ama korkaba laga ishaaro intaasba waa leedahay inaad taabato dhunkato ama aad korka ka ishaarto maxaa yeelay afarta rukni ee kacbadu ka kooban tahay afartaa rukni laba rukni oo ka mid a ayaa la ogol yahay in la taabto midkood laba fadli buu leeyahay labada rukni mid ka mid a laba wuxuu leeyahay fadli walidaalika waxaa la siiyey laba maziyo iyo laba maaratay sifo ayaa la siiyey midka labada fadlile waxaa weeyaan waa yamaaniga ruknigan yamaaniga la yidhaahdo fadiiladiisa koobaad waxaa weeye calaa asaasi ibraahim ibrahim qaacidadiisii iyo asaaskiisii ayuu ku taagan yahay waa fadiila fadiilada labaadna xajaruasadkii baa ku dhex jira sidaa darteed maadaama laba fadiilo leeyahay waxaa la yidhi haddaad gaari kartana shumi oo dhunko haddii kalena gacanta u taagaysaa amaa ruknigan kale iyo maaniga ah asagoo hal fadiiluu leeyahay asaaskii nabi ibrahim buu ku taagan yahay haddaad gaari karta marka waa taabanaysaa laakiin ishaare aad ah, korka ishaari ma jirto haddaad gaari weydo amaa labada rugni ee kale labada fadiilo midna ma leh aasaaskii nabi ibraahim alay slamna kuma taagna oo waa soo marray xijrigii iyo qowladii inayba gudaha soo gashay in maxaanaha aan ujeeda kacbada ka bixiyeen oo tiirashan shaamiyeenka la yidhaahdo inayba kacbada meeshii la rabay inay kuta kacbada gudaheeda ku jiraan sidaa darteed baan la taaban karin ishaarada ishaarana iskaba dhaaf ah, maxaa yeelay qawaacidu ibraahimna kuma taagna xajar aswadna shaqo kuma leh marka xajasadkii waa laga hadlaya xadaana moxamed binu kaiir qaal abarana sufyaan ahawri an acma sulayman an ibrahim nakaci an caabis bn rabicata an cumar radi alahu canhu anahu jaa ila ajar aswad xajaruaswadkiibuu cumar u yimid radi allahu canhu wuxuu la arkayo la maqlayo faqabalahu waa dhunkado waa shumiyey waa halka shay ee la ogol yahay in cibaado loo dhunkado in la dhunkado oo la shumiyo afka la saaro halka shay ee la ogol yahay wey oo khilaaf ka taagnayn waxaa laisku hay khilaaf ka taagan yahay qur'aanka kariimka oo kale maalan qur-aanka ma la dhunkaan karaa ma la shumin karaa aa la isku hayaa culummada ay isku hayaan khilaaf baa ka taagan laakiin saxaabada waxaa la soo arooriyey cikrima cikrima bin abi jahl radia allahu canhu ardaah inuu intuu dhunkado u dhihi jiray kitaabu rabbi kalaamu rabbi inuu dhihi jiray intuu dhunkado kitaabu rabbi kalaamu rabbi wa dhugan jiray waxaa ku qoranaya maktuubkaan hade waa kalaam اllah wa huwa صifa min sifaat اllahi subxaanaه wa tacaala qur-aanka ah naam faqabalahu waa dhunkaday faqaala inii aclam waxaan ogahay anaka xajaru inaad tahay dhagax laa taduru aan waxba dhibaynin oo waxba dhibin fii daatika adiga daatadaada dhibma keeni karti walaa tanfac waxna ma anfici kartid walowlaa anii raytu nabiya sal slam haddaanaan arkina yuqabilaku ku dhunkanaayo maa qabaltuka kuma dhunkadeen buu yidhi nabiga alayh salam ku dhunka nabiga raacayna annaga mooyeene adiga xajarkaa kaama haybaysanayn durkaadana kama cabsanayno manfacadaadana ma rajaynayne waxaan rajaynayna waa shareecada annaga ku dhaqankeedanna iyo nabiga annaga alayh salaam kudayashadiisa halkaas marka wuxuu muujinayaa cumar soomaarit wuxuu muujinayaa dadku waxay ahaayeen qariibulcahdi bicibaadat اaxjaab dhagax bay mar dhow odayaashibaa nool dhagaxa caabudi jiray odayaashii dhagaxa caabudi jiray yaa weli nool oo jooga marka inaan loo malaynin in weli dhagaxii calaaqa lala leeyahay oo lagu xidhan yahay oo la caabudaayo taasuu marka rabaa inuu odayaashiina ku quus qaataan dhallinyaradana ayna qalbiga waxa una gelin ilanduqayda qaarkood waxyaalihii muctaqadaadka ahee hore ee ku dheganaa markay arkaan wixii oo la samaynaya waaba juboonayaanba soo maart wixii asaga ahaa waayo waaya arki jireen markay ammaanay arkaan ayagoo intaa diinta loo sheegaayo oo intaa la wacdinayo oo nusuusta iyo qur-aanka intaa maqlaayay maalintay maqlaan xoogow waxyaalihii ay arki jireen maqli jireen waaba is-illoobayaanba tiibu marka cumar radi allahu canhu waa ardaa leeyahay war bur iyo nafci midna ma leh aribaa wuxuu yidhi way leeyihiin bur iyo nafciba waa leeyahayo <coughs> miihaaqii ilaahi subxaanahu wa tacala stu birabbikum uu yidhi qoraalkii asaga ahaabaa afka loo geliyo wallaqada haystaayo arrimo noocaas oo kalea ah, marka waa daciif warkaas axaadiid kale oo ku soo arorta ayaa jirtoo bukhaari uuna sheegin qaarkoodna waa daciif qaarkoodna shardigiisa ma gaarsiisna inuu xajulasadka isagoo cad uu imaa la dejiyey jannada laga keenay deena ay madoobaysay khataaya bini aadam bini aadamka gafkiisa iyo khata'iisa iyo dembigiisa ayaa madoobeeyey qaarkood baa hadalka tacliiqiyo waxay dhaheen oo hadduu kuwa dembaabay dembigooda madooba la madoobaaday kuwa daacaysa daacadooda mula nuur ayay dhaheen ishkaal bay macnaa waa hadal oo qallooca weey oo oola jeedaan oo ku khilaafayaan marka waxyaalaha lagu jawaabay caqli unba haddi lagu jawaabi kuwa maaragtay shubahaadka caqliga hadday keenaan qofka u keeno aayad iyo xadiid ma qancinayso ah, aayad iyo xadiid ma qancinayso wamaa tugni alaayaatu wanudur can qowmin laa yuuminuun waxba uma deeqayso marka waxaa la yidhi midabada midabka madow ayaa meeshii la marmariyo madoobeeya ee madabka cad asagu waxaa weeyaan saamaynta waxaa ka leh oo ka saamayn badan midabka madow marka dembiga iyo madowgiisaas kaasaa markaa ayaa wax madoobeeya baabu ilaaqi اbeyti wayusali ilaaqu اlbeyt kacbada oo laisku xidho intii la galo gudaheeda ama la xidho albaab loo sameeyo wayusallii fii ayi nawaaxi اlbeyti sha kacbada dhinacyaheeda meeshuu rabo iyo dhinacuu rabuu kaga tukan karaa xagga haddaad kaga soo jeesato iyo hadda ad agga uga jeesato gudaheeda haddaad gashaan dhinac rabta ujeesan kartaa albaabkeeda in la leeyihin ada gudaha gasho xadaana qutayba bnu saciid qaala xadaana leyth bnu sacdin can ishaab الzuhri can salim can abihi anahu qaal dakala rasuulu lahi sal slam albeyt kacbadii buu galay markuu kacbada nabiga galaya waa fatxu maka markay maka la furtay wey oo laga soo bixiyey asnaamtii iyo wixii gaalada ay caabudi jireen saddex boqol iyo lixdan sana yaa laga soo xaaqay huwa nabiga iyo wa usaamatu bnu zayd baa soo galay wa bilaalun waa la socday wa cumaan binu dalxana waa la socday cumaan waa ninkii furaha hayey wey furihii ken baa la yidhi hooyaday baa haysatuu yidhi orod ka soo qaad baa la yidhi duqdiga weli haddaana tawxiidka gelin haddaa la qabsaday ay gebagabaysan yihin furihii bay diiday haddaadi si weyna wuxuu yidhi seeftan dhabarkay ka baxaysaa buu yidhi anaa laydilayaaba anaaba laydili warahabay tahy marka isku furo markaa saxaabi jaliil wa cuثmaan radi allahu canhu ardaa faaqlaquu calayhim way isku xidheen albaabkii bay isku xidheen markay gudaha galeen in dadko dhan iskugu imaadaan meeshuu nabiga alayه الslam nugta saaray waa lasoo wada geli tana laga baqaaya kacbada albaabkeedana waa soo maray kor buu ahaa falamaa futixuu falamaa fataxuu markay iska fureen ay soo baxeen kuntu waxaan ahaa buu lehay cabdullaahi binu cumar awala man qofka ugu horreeya walaja gala ayaan ahaa buyu dhallinyaro ah uu soo orday markaasuu dana soo istaagay falaqiitu bilaalan bilaal oo iridka taagan baan la kulmay fasaaltu waxaan su'aalay hal sallaa fiihi rasuulu llah nabiga ma ku dhex tukaday kacbada gudaheeda qaala nacam haa bayna alcamuudayn alyamaaniyeyn labada tiir ee yamaaniga dhexdoodu ku tukaday nabiga alayh salatu wasala lix tiir bay ka koobnayd gudaha kacbada marka laga hadlaayo markuu albaab ka galay nabiga alayh salam hore u socday derbigaa isagaa markuu u dhowaaday ayuu nabigu salaad ku tukaday sala اllah alay wasalam laba ragcadood waa kii dhihi jiray waxaan halmaamay inaan weydiiyey kam salla riwaayo kalena waa soo marray inuu u sheegay laba ragcadood inay tahay khilaafkeeda iyo hadalkeedana waa soo marray nabigu waa ku tukaday inuu ku tukaday riwaayada sheegaysa riwaayatu bilaal ah ayaa ka xoog badan min riwaayati usaama binu zayd iyo riwaayat ibn cabaas usaama binu zayd laftirkiisa oo la socday baa shaki galay oo yirkumuna tukaday ibnu cabaas baa ka wariyey marka riwaayada ibnu cabaas iyo usaamaha u sheegay labaduba waxaa laga hormarinayaa riwaayata man ahbatu almuhbit muqadamu cala almunfi midka eh, cala naafi qofka naafiga wax anfinaya ka muhbitkee wax sugaaya laga hormarinaya waalxaafidu xuja calaa man lam yaxfad ninka wax xifdiyaha xujo mar walba ah baabu salaati fi lkacba kacbada gudaheeda lagu tukado farad iyo sunaba waa lagu dhex tukan karaa bikhilaafi maa dahaba ilayhi maalik raximah llah oo khilaafsan oo le sunna un baa lagu tukaday nabiga ku tukaday farad laguma tukan karo qaarkoodna waxay le sunna iyo farad midna laguma tukan karo xadaثna أحmed بن محamed الmarwaزي mardaweyhi buu caan ku yahay laqabkiisa qaal akhbarana abdlahi cabdالlahi بnu mubaarak weeyaane almarwaزي alkhuraasani abu cabdiلرaحman qaal akhbarana muسى ibn cuqbaةa can naafic can ibni cumara radi الlahu canهuma anahu kaana wuxuu aha ibn cumar ida dakala اkacbata markuu kacbada galo mashaa waa socon jiray qibala wajhi hortiisaas ku socon jira albaabku ka soo galo midigii bidx uma leexan jirina toos buu socon jiray ilaa uu raarta ka tago kacbada salkeed uu ka tago xiina waktigii yadkhulu uu galo wayajcalu lbaaba albaabkuu ka soo galana wuxuu yeeli jiray qibala dahri dhabarkiisa mid ku toosan yamshii waa socon jiray xataa yakuuna ilaa uu ka ahaado baynahu isaga iyo wa bayna aljidaari jidaarka alladii qibala wajhi kacbada ilan horteediibu ku socdaa gudaheedibu ku jiraaye jidaarka soo celin doono iyo kacbada maaragtay duudkeedaasi ilaa uu ka ahaado qariiban min alaai adrucin saddex diraac saddex dhudhon in maarata u dhow ilaa uu ugaarsiis u gaarsanaa u dhowaado derbigii derbigii markuu u dhowaado ilaa saddex diraac intaas ayuu fa yusalli tukan jiray meeshaas ku tukan jiray yatawakha wuxuu u qasti jiray oo ku dawaari jiray ibnu cumar almakaan aladii meeshii akbarahu bilaalun bilaal u sheegay ana rasuul a sal salla fi inuu ku tukaday halkii nabiga uu ku tukaday ayuuna ku tukanaya ibnu cumar oo sunnada nabiga calayh salaam tatabuc aahaari rasuuli illah raadkii nabiga alah salaam iyo amaakintii iyo meeluhu nabiga istaagay iyo meeluu fadhiistay iyo meeluhu ku xaaja gutay iyo waxaasoo dhan bu ibnu cumar radi allahu canhu aad u danaan jiri culamada badanna waxay leeyihiin arrintaasi waxba hadda sunno ma aha waxyaalihii muwaafaqaadka ah oo nabiga calayh salaatu wasalaam uuna cibaado iyo si gaara oola qastin wax gaara maaragtay lsku lsku eh, la raaraaci maayo lama raaraacayo bale in la raaraaco adartiisa oo meeluhu nabiga fadhiistay laisku tagtago o la raarraadiyo waxbaa ka dhalan kara maxduur kala ka dhalan kara qaar baa qaba walidaalika cumar bin khadaab geedkii eh, ridwaan mxua baycat ridwaan shajaradii heshiiskaas iyo maarata baycada ay ka dhacday ilaahay uu oga raadli noqday saxaabadii markuu arkay dadkii oo raaraadinaya salkubka jarayba walaysa calaa axadin baasun qofna korkii dhibaato ma leh an yusaliya inuu tukado fii ayi nawaaxi lbeyt beytka iyo kacbada loola jeedayo gaararkiisa meeshuu shaa doona waa ku tukan karaa ama xagga albaabka ama xagga tiirasha yamaaniyeenka ama shaamiyeenka dhinaca rabta kaasa tukanaysaa imaamka oo tukanayaan agga kale adna kaga soo tukanoo isfiirinaysaan maxaa yeeley kacbada unbaa la wada jeedaa loo qasdayaa baabun man lam yadkul ilkacba qofkaan kacbadaba gelin ka waran dhibaato ma leh wa kaana ibnu cumar radi allahu canhuma wuxuu ahaa yaxuju kii xajiya kaiiran in fara badan ayuu ibnu cumar xajin jiray walaa yadkulu mana geli jirin kacbada in badan buuna geli jirin marra waa galay marka gudaheeda inaan galaan rabaa waxba inaad tidhaahdo ood u malayso inay camalkaadi uu wax ka maqan yahay maaha haddaada gelinna nabiguba hal mar un baa lasoo wariyey inuu galay sala allahu alayh waalih wasalam xadaثna mسdd بن msrhdi qal xadaثna khالد بن cabd الlahi طحاn qal xadaثna ismاعيل بن abi khاldi عan cabd الlahi بن abi أwفى wasmhu calqmة qaal اctamara rasuul الlah nabiga عalaيه السلام baa cumraystay faطaafa biاlbeyti kacbadii buu طawaafay وasallىa khalfa الmaqaami maqaamu ibraahim gadaashiisa ku tukaday ragcatay laba ragcadood wa macahu waxaa la socday man dad yasturhu asturaayay nabiga oo ka difaacay oo ka ilaalinayay min الnaas dadka ka reebaayey faqaala lahu rajulu nin baa wuxuu ku yidhi saxaabiga jaliilkee cabdulahi bin abi awfa buu ku leeyahay adakhala rasuulu llahi alkacba sala allah aleh wasalam nabiga maalinta ad la socoteena leedahay ah, waa ku tukaday mxuuha waa dawaafay laba ragcadood maqaam ibraahim ku tukaday kacbada miyuu galay qaala laa ma ma gelin dee nabiga calayhi salaatu wasalaam marka uu cumrooyinkiisa xajatulwadaac ma gelin sida raajixa ah rasuulka calayhi salaatu wasalaam kacbada ma gelin cumradii ahayd cumrat اxudaybiya ee u horeysa cumrooyinkiisana xaramkaba ma gaarinoo waa kii meesha xudaybiya la yihahdo ku xalaaloobay oo loo diiday inuu kacbada galo ee waxaan ujeeda inuu xaramka tago xaramka inuu tago cumradii ku xigtay cumrat اlqada la dhihi jiray ee sanadka toddobaad aheed ee loo ogolaaday nabiga alayه الsalaam inuu imaadona inuu gudaheeda middaa way midda hadda ujeedo muuna gelin sababtuna waxaa weeyaan kufaaru quraysh horta ooma ogola laba gudaheeda waxaa ku jirta asnaamtii iyo aalihadii ay caabudi jireen ayaa ku jirta nabiga inuu galana ma rabo sala الlah alيه wasalam markii la tahiray fatxu maka nabiga alayh الsalaatu wasalam maka u furtay markaasuu gudaheeda galay sala الlahu alيh ali wasalam nabiga cumradiisa kalena tii jiciraana habeennimo intuu dawaafay uu ku laabtay isla habeennimada jiciraana ayay ahayd marka cumrada uu hadda ka hadlaayo saxaabiga la weydiinayo laleeya ma galay waa cumrat اlqada cumrat اlqadana maka waxaa haystay kufaaru quraysh oo asnaan baa ku jirtay walidalika ma gelin rasuulka alayh الsalaam inaad gashana de waxba shardi iyo waajib midna ma aha baabu man kabara fii nawaaxi اkacba kacbada gaararkeeda qofkii takbiirsada oo gaararkeeda iskaga tukada xadaثana abu macmar cabdالlahi بn cmr qaala xadaثana abdwari cabdulwariث ibn saciid ibn dakwan qaala xadaثana ayub ibn abi tamim askhtiyani qaala xadaثana cikrima abu cabdالlahi اlmadani waa mawla ibn cabaas ba la yihahda aslahu min albarbar ba la yihahda maqribibo can ibni cabaasin radi allahu canهuma qaala cabdullahi bn cabaas wuxuu yidhi ina rasuula اllahi salى اllahu alيه wasalam nabiga alayh الsalaam lama qadima markuu soo galay maka waa fatxu maka abaa waa diiday nabigu an yadkula inuu galo albeyta beytka inuu kacbadii gudaha u galo waa diiday walxaal fiihi اlaaliha asnaamtiba hadda aalihadan loo jeedaa calaa xaddi maa yazcumuun si ayay sheeganayeen baa loo dhahayaa ee aaliha ma aha ilaaha waaxidka un baa ilaaha subxaana wa tacaala wamaa min ilahi ila allah ilaahay un baa allah ah oo cibaadada iska leh oo xaq u leh hadda fiihi ilaaliha waxaa loo jeedaa ayagaa saa u yaqaanay asnaam weeyaan ilahay kayrkii la caabudo saddex boqol iyo lixdan baa dhex fadhida faamara biha amara wuxuu amray nabiga calayh salaam biha biikhraajiha in lasoo saaro lasoo xaaqo faukrijad waa lasoo saaray asnaamtii dhammaantood faakhrajuu waxay soo saareen suurata ibraahim wa ismaaciil nabiyullaahi ibraahim iyo ismaaciil waxay ku magacaabeen sawirkoodii ayay soo saareen fii aydiihima gacmahoodana ay ku jiraan alazlaamu leebtii ay wax ku qaybsan jireen quraysh iyo kufaaru quraysh ayay gacanta u geliyeen azlaamtu waxaa weeyaan waa waxay ku wax ku qaybsan jireen inama alkhamru wlmays walansaabu wlazlaam azlaam azlaamta marka qofka hadduu rabo inuu xaaje uu sameeyo inuu wax aado inuu wax falo inuu safro ayaa waxay samayn jireen saddex saddex leeb yaa lasoo qaadanaya saddex leeb waxaa ku qoran midkood ifcal baa ku qoran samee baa ku qoran ka kalena laa tafcal hasamaynin baa ku qoran midka kalena qufl weeyaan ama kuma qoro marka saddexdii markasaa loo wareejinaya saasaa gabooyaha lagu wareejin markii la wareejiya mid fog lasoo la soo boodi hadday usoo baxdo samee ifcal abshir bay leeyihiin waa dhaqaaqayaan xajadooda waa hagaagtay laa tafcal hadday soo baxdona waa istaagayaan hadduu midkan asaga ahe waxba ku qoreen uu soo baxana waa lagu celinaya faalki dib baa lagu celin waa faashanayaan markaase waxay leeyihin ibraahim calayh salaam iyo ismaaciil ayaa sidaas isticmaali jirao milata ibraahim baan haysanaa bay dhihi jirin waa sidii yahuudi laheed iyo nasaaradii ku doonaysa ibraahim baan haysanaa iyo miladiisii yahuudi buu ahaa iyo nasraani buu ahaa ilahna uu yihi ma kaana ibrahim yahuudiyan walaa nasraniyan ah, ma kaana ibrahim yahuudiyan walaa nasraniyan walakin kaana musliman xaniifan musliman ayuu la yihi walakin kaana xaniifan muslima nacam marka wixii bay ayagana daba socdaan faqaala rasul lah sal slm ba wuxuu yidhi qatalahum اllah ilahay allacanado inkaan allah ku rido kufaaru quraysh gaaladan amaa wallahi baan ku dhaartay qad calimuu waa og yihiin way ka baxan yihiin anahumaa ibraahiim iyo ismaaciil inaynan lam yastaqsimaa ayna ku faashanin waxna ku qaybsanin bihaa aslaamtan iyo leebtan qadun weligood inayna isticmaalin ayaga laftirkooda kufaaru quraysh way ogyihiin maxay og yihiin liannahum calimuu isma awala man axdaa istisqaam istiqsaamkan iyo qaybsigan iyo leebtan la isticmaalo qofka u horreeya warkan keenay magaciisiiba hayaanba waa camr ibnu luxay camr ibnu luxay inuu yahay ninkii keenay asnaamtan iyo taqyiirkan milata ibraahim alxaniif bedelka la bedelay ninkii keenay bay ogyihin taarikhdiis daba taagan yihin oy garanayaan siday marka nabiyullahi ibraahim oo ka horreeyey iyo ninkii shalay yimid iyo asnaamtii iyo tabdiilka iyo taxriifka ay gadaal kala imaadeen ay ibraahim ugu nisbeyn karaan iftira weeye been fadakhala albayta markaa kadib buu nabigu alayh salam marka asnaamta la soo bixiyey ayuu kacbadii galay fakabara waa kibaartay fii nawaaxiihi dhinacyihiisa walam yusalli fiihi waka taasuu qabaa marka riwaayatu ibni cabaas asaga usaamo binu zayd buuna ka wariyey intuu agtiisa kibaarto oo takbiirsaday unbuu iskaga soo baxay oo kuma tukanin nabiga calayh salaam saasuu qabaa laakiin riwaayatu cabdullaahi binu cumar bilaal uu ka wariyey qisadaas ah ayaa ka xoog badan oo la qaadanaya lannahu iyaga ayaa sugay inuu nabiga ku tukayo calayhi salaatu wasalaam naam waan joojinaa miya wallah aclam bilahi towfiq sala allah waslama calaa nabiyina moxamedi wacala alih wasaxbi ajmaciin